alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi aجmaعin allahuma anfacna ma calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala imam abu cabdilah mxamed bn ismaaعil bn ibrahim albukhari raximah اllahu taعalى xadathana caliyu qala xadathana sufyan caliy bn cabd لlahi اlmadini qala xadathana sufyan qala xadathana sumay mawla abi bakr can abi abi salix الsaman can abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga wuxuu ahaa yatacawadu kii ilaahay ka maangalaa min jahdi lbalaa balaayada mashaqadeeda qofka balaayo inay ku dhacdo oo noocu ahaadaba abaar baa ku dhacday cudur baa ku dhacay dhibkii asaga ahaana uu ku reebo mashaqo iyo dhibaato iyo tacab uu ku reebo min jahdi lbalaa wa daraki shaqaa ashaqaau didu sacaada shaqinimo inay qofka an yudrikani shaqaa shaqiinimo inay ahleeshaa ilahay ka magangelaynaa oo qofka uu noqdo qof ayaan daran oo nasiib daran oon sacaadiya liibaan lahayn daraki shaqaa wa suui lqadaa qada xun baa ilaahay ka magangalayaa yani qadaha xagga alla ka imaanayo waa un khayr laakiin qofka uu ku dhacaayo iyo qaabka oo ugu dhacay unbaa hadda laga hadlayaa almaqdi baa laga hadlayaa wa suui lqadaa qada xun oo qofka dhibaato ukeena in lagu xukumo xukun isaga dhib u geysanaya dhib u geysanayo oo fii nafsihi wa diinihi wa maalihi ila akhirihi wa shamaadati alacdaa iyo acdaada faraxooda yaa ilahay ka magangalaya inay gu farxaan shamaadat alacdaa cadowadaada goormuu farxi wuxuu farxaya markuu maqlo muslimiintii dhib baa soo gaaray muslimiintii way jabeen muslimiintii waxaa weeyaan waa laga adkaaday markuu maqlo cadowgu waa farxaya ama adiga midka cadowga kuwaa si khaas ah dhibaatadaadu ku farxi wixii dhib iyo wixii dheef iyo wanaagana wuu ka naxaya waa xasad baa la yihahdaa marka ilaahay oo cadoweyga wuxuu ku farxaba oo dhiba gaadhsiini wey qaala sufyaan wuxuu yidhi fi lxadiidi waxaa ku sugan halaathun saddex zidtu ana anigaa waxaan ku ziyaadiyey waaxidatan hal laa adri maogi ayatuhuna midaasi afaraadeen ku ziyaadiya miday tahay <clears throat> saasuu leeyahay laakiin saddexda ayaga ah waa saddexda hore ee xadiidka kusugan ee haabitka ah dariiqan asaga ah jahdi lbalaa daraki shaqaa suu lqadaa midda afraad ee uu ziyaadiyana waa shamaatat lacdaa waay dariiqa weeyaan laakiin iyaduna xadiid kale kusoo aroortay oo riwaayo kale ayay kusoo aroortay <clears throat> nabiga alayh الsalaatu wasalaam kama fi xadiidi cabdullaahi bn camr ibn caas inuu dhihi jira allahuma inii acuudu bika min galabat اdayn wagalabat اlcaduwi wa shamaatat اlacdaa kaasaa marka xadiid saxiix oo haabit ah nabigeena ka sugnaado nasaa-i uu soo saaray albanina uu saxiix yeelay fi silsila marka shamalat lacdaa in ilahay laga magan galo waa thaabit waa sugan tahay iyo xadiidkan un bayna ku sugnayn ku jirin saasuu marka wada ayib xadiidka horena saxiixeyn ku sugan yahay qala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllah xadathana cubayd llahi can israa'iil can abi isxaaqin can camr ibni maymuun can cumar cumar ibn khadaab radia allahu canhu qaal kaana anabiyu sala allahu alayh waalih wasalam nabigu wuxuu ahaa yatacawadu kii ilaahay ka magangala min alkhamsi shan yani khamsa khisaal shan shay buu ilaahay ka magangeli jiray waa teedii oo la hormariyey kadibna tafsiilka la dibbariyey usluubka tacliimka ee nabiguna kamid ah sala allahu aleyh wasalam inuu cadad sheego kadib deena macduudkii uu gadaalka tiriyo si qofka ugu salanaato inuu xifdiyo ay ugu salanaato inuu tirada koobo maxaa yeelay min alkhamsi haddaad ogaatay shantii baad tirsanaysaa min alkasali w albukli wa suui lkibari wa fitnati sadri wacadaabi cadaabi alqabri shantaa weeyaan min alkasal kasalka shalaan soo marayoo waa futuur iyo wahsi qofka uu ka wahsado shayga qabashadiisa maca qudratihi isagoo karo awood u leh inuu qabto ayuu ka wahsanayaa bukhligana waxaa weeye dee bakhaylnimada qofka inuu bakhayl noqdo oo wixii uu bixin lahaa iyo zakadaha iyo wixii sadaqa ahaa iyo wixii ahaa iyo amru bimacruuf iyo nahyu can munkar iyo khayrkii uu sheegi lahaa waxaasoo dhan inuu ka bakhaylo waa ilahi laga magangalo subxaana watacaala wa suu alkibar duqnimo xun qofku inuu duqoobo ardalcumr uu gaaro da uu noqdo bixayu markaa wax dhibaataa ah mooyeen wax dhefan ka helin oo dhibaato una kasoo gaarayso inuu markaa caqligiisi tago in maarata isku dardarmado inuu waxba kale fahmi waayo waxaasoo dhan ba suu alkibar wey xadiid kalea nabiga aleyh salaatu wasalaam uu ku ishaaray oo yiri waan urada ilaa ardali lcumr ilah waxaan kaa magangala in lii celiyo cumriga kiisa ah ee aan qofku macnaba ugu fadhiin nolosha uu nool yahay adduunyada caqligiisi baa tegey mukalafa ma aha wax macaan adduuna uu dareemayana ma jirto dadkiina culays buu ku noqday kaasa sual kibar la yidhaahdaa inuu maanfu markuu duquubo dabeecadiisa isbedesho dhibaato dadka u geysto afkiisi iyo hadalkiisi iyo qayladiisa laga saxan waayo iyaduna sual kibar wey wa fitnati sadri iyo xabadka fitanta ku dhacda fitnatu sadri waxaa ka mid ah ashak inuu qofka shakiyo tawxiidkii iyo iimaankii iyo ilaahay subxana watacala uu ka shakiyo walciyaadu bilah amaraadda qalbiga gashay kamid tahay waxaa kamid ah fitnatu sadri alwaswasa waswas inuu qofka ku dhaco oo arrimihiis o dhan ba waswas iyo salaad haday noqoto haddii cibaado noqoto haddii wax qabad noqoto wax walba waswas uka galo fitnatu sadri bay soo gelaysaa wa cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa cadaabu lqabri asaguna su-aasha malakeynka ay su-aali doonaan man rabuka wamaa diinuka waman nabiyuka inuu fitno kala kulmo oo hahaa iyo garawaa iyo jawaab utiyo saxa uu ku dhaqaaq ku hadli waayo fitnat lqabri bay kamid tahy cadaabka gelaya cadaabulqabrigiiba ayaynu kamid tahayoo markii de su-aasha uu qofka jawaabi waayo cadaabka ku bilaabanayo walciyaadu billah intaasba marka waa xadiis shan weeyaan xadiidku waa daciif sheekh alalbani raximah llahu tacaala mara wuxuu leeyahy saxiixu ligayrihi axmed iyo abu daawud iyo nasaa-i ibnu maajahna waa soo saareen marka markii u dambeysay albani waa wuxuu leyahy waa saxiixu ligayrihi marka hore wuxuu ku tilmaamay daciif inuu yahay laakiin shantuba ayagoo axaadiis kaloo saxiixa ku sugan ayay jireen hadday noqoto kasolka waan soo maray bukhliga waa thaabit waa sugan yahay waana imaan doontaa albukli waljubnu nabiga ka magangelaayo suwalkiibar waa inu cumarkii weeyaan fitna sutadila iyadana waa thaabit cadaab alqabri waa sugan tahay cumuuman marka way sugan yihiin laakiin dariiqan asaga ah ayuu albani raxima isku qabteen marna uu yihi daciif marna uu yihi saxiixu ligayrihi duruqdiisa iyo marka laisku aruuriyana halkaasuu gaaray axaadiistan xadiidkana eh, kutub badan baa soo saartay oo uu kamid yahay musnad axmed iyo abu daawud sunankiisi iyo nasaa-i sunankiisi iyo ibn maaja sunan oo dhan soo saartay qaala alimaamu lbukhaariyu raximah llahu tacaala xadathana musadad ibn musarad qaal xadathana muctamir ibn sulayman ibn darkhan ataymi qaala samictu abi sulayman qaala wuxuu yihi samictu anas bn malik baan maqlo yaquulu leh kaana nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabiga wuxuu aha yaquulu ki yidhaahda allahuma inii acuudu bika ilah waxaan kaa mahangelayaa min alcajzi walkasal alcajzu walkasal labadaasi tilmaan ilaahay laga maangalaya xunxunkaa labada waxay ka midaysan yihiin ku mid walbaba waxa wey tarku lcamal wixii in la qabta la rabay oo laga tagay bay ka midaysan yihiin laakiin maxay ku hortagsan yihiin cajiska waxa weeyaan cadam alqudra mesha ku jirta wixii inuu sameeyo waa damcay waa isku dayay lakin waa keri waaye waa cajis wax keyrka ay qabanayaan oy tayo kuleeyihiin oo la imaanayaan oo injaazinayaan oo horumar iyo wanaaga oo adiga aadad qabanba karinba wdacfibaa kugu jira tabardara kugu jirta aqoon la-aan ba kugu jirta fahm la-aan ba kugu jirta xifdi la-aan ba kugu jirta cajzi baa la yihahda waa isku dayaysaa lakin maba keri kartid kasalku waxaa weeyaan asagu wixii waad kartaa awood baad uleedahay laakiin qofka asagaa naftiisa dayacay oo la-imaadkii ula imaan lahaabuu ka cajizay oo naftiisa raaxadeedii iyo wahsigeedii iyo waxyaala maala yacni aho macno lahayn oo ku mashquulay iyo waxaasuu kaga haray isagoo la imaan karo oo dadka raaci kara labadoo marka nabiga aleyh salaatu wasalam ilahi uu ka magan galayo allahuma inii acuudu bika min alcajzi karaj la-aan iyo walkasli wahsi anoo kari kara aan ka wahsada shaygii wljubni wlharami jubnigu waa fulaynimada oo qofka u fuliyoodo fuliyoobo cadowgiisa inuu iska celiyo xaqa inuu caddeeyo sheego macruufkii munkarkii iyo kacadayntii shareecada waxaasoo dhan baa fulaynimada soo gelaysa waxaa soo gelaysa fulaynimada iyaduna inuu ka fuliyoobo xoolaha bixintooda iyo sadaqada bixintooda oo xoolihiisa inuu ku dhiirrado oo u bixiyo oo sakadii iyo waajibaadkii saaraa u bixiyo ayuu naftiisa ka adkaan karin walharami duqnimo haramka haddaan soo marinay suwal kibar waa duqnimada cantatabka ah ee ardalcumarka ah ee ilaahay laga magangalo wey wa acuudu bika waxaan kaa magangalaya allow min fitnati almaxyaa nolosha fitanteeda intaan nool ahay inay fitna isoo gaadho fii diini diinta qofka inuu ka fidnoobo dhibaato soo gaadho macaasidii iyo muxuu aha fisqigii iyo munkaraadkii iyo xumaantii qofka uu ku dhaco intuu nool yahay adduunyada oo uu wanaag iyo khayr xaggiisba unan soo aadin oo xumaanta uu ku fidnoobo dad baa dee waxay ku fidnoobayaan xagga maalka dad baa waxay ku fidnoobayaan xagga farjiga iyo zinada iyo xumaanta dad baa xagga carabka ku fidnoobayo aafaatu lisaan xagga carabka laga haystaa qof walbaba dhinac buu ku xun yahay marka fitnat lmaxyaa walmamaati iyo geerida fitanteeda ayaa ilahu kaa maangelaya oo haddii sakaraadkii iyo tawxiidkii la qabsan lahaa ay noqoto su-ul khaatima qofka u dhinto su-aashii malakeynka iyo wixii ka dambeysay wa acuudu bika ilah waxaan kaa magangelaya min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa qabri cadaabki cadaab buu leeyahay waana masalo thaabit oo ahlu ay isku raacsan yihiin oo qur-aanka iyo sunada intaba iyo ijmac ahlilcilmi ay isku raacsan yihiin lagu cadeeyey qur-aanka xataa waa waa laga fahmay xadiis saxiixa weeye xadiidka thaabita oo sugan weeye nacam fii saxiix muslimna waa ku sugan yahay ah, cadaab alqabri fi lqur'aan aayadda lagu ishaaray yaa ishaari kara shei kara fi suurat ancaam miyahed kaafira ay ah, bal akri ahlu fircauna ashadd alcadaab axsanta taa waa cadaab qabri wey adkhilu aala fircauna ashadd alcadaab nacam ayb taa wa way ku bacdahay ayb qala almusanifu raximah اllahu taعaalى xadathana almakiyu ibn ibrahim qala xadathana cabdullahi bn saciid bn abi hind can camr bn abi camr can anas bn maliki radi allahu canhu qaal samictu nabiya nabiga alayh salaam baan maqlo yaqulu leh allahuma inii acuudu bika ilah waxaan kaa magan gelaya min alhami wاlxazani iyo wاlxusni labada waa la xarakeeyay wاlcajzi wاlkasali wاljubni wاlbukli nacam wdalci dayni wagalabat الrijaal allahuma ini acuudu bika waxaan kaa magan min alhami wاlxasan waxaa jirta alhamu wاlgamu wاlxusnu saddexdaasaa jira waana amraad iyo waa xanuun alamun fi lqalbi wey saddexdooba alamun fi lqalbi waa xanuun qalbiga ku dhacaayo qofka uu xanuunsanayo qalbiga u ka xanuunsanayo saddexdooba laakiin maxay ku kala duwan yihiin waxay ku kala duwan yihiin ficilka marka laga hadlayo meeqaa loo qaban jiray ya maadin mudaaric ama sameyn sidii un ka fahan wax tagay oo qofka uu soo dhaafay marka uu xanuun ku hayo waxaa la dhahaa xusni xusni baa la dhihi wax markaa soo socda oo aan weli u imaanin hadduu ka walbahaarsan yahayna hami baa la yidhaahdaa wax soo socda wey yuu ka murgaayaa oo xaalad iyo culeys soo socda ka murgaayaa wax markaa haysta hadduu yahay xanuunkiisuna ami wey waa ami maxaa nidhi wixii tagay waxaa la dhihi wax tagay oo deen guhaad kugu hayo oo xanuun kugu hayo oo markaad xaswataba aad la qaraacmiyo arrintaa iyada ah waxaa la dhahaa xusni baa la yihahdaa wax soo socda oo weli aan ku imaanin laakiin saansaankiisii iyo calaamadiisi iyo wixiisi aad ka walbahaaraysana maxaa lagu magacaabi hami baa la dhihi warka hadda waxaad la jiifi laadahay oo kugu daboolan oo kugu fadhiyana maxaa la dhahaa am hadduu ku daboolay oo ku haystaaba ami baa la yihahda intaba marka ilahi subxaana watacala laga magangalaa walcajzi walkasal cajziga kasalkuna iyaguna waa laba shay oo isku eg iyaguna waxay ka midaysan yihiin labadaba waxaa weeyaan tarku shaqadii la qaban lahaa muhimkeed waktigeedi la joogay inaad qaban weydo cajziga laakiin muxuu gaar u yahay maca cadami lqudra awoodba umalihidba maba keri karti kasalkuna maca alqudra waad kari kartaa laakiin wahsi baa kugu dhacay aljubnu walbuklu aljubnu walbuklu labaduba iyaduna waxay ka midaysan yihiin tark alixsaan ila alkhalqi tarku alixsaan ila alkhalqi inaad khalqiga ixsaan u samaysaad ka tagtay labaduba saasay ka midaysan yihiin tarku lixsaani ila alkhalqi oo jubnigu waxaa weeyaan tarku lixsaan ila alkhalqi bibadanika inaad badankaada ummadda ku anfacdo oo xoogaada ku anfacdo oo hadday jihaad noqoto iyo hadduu maaratay amar macruuf noqdo iyo hadduu sheegid noqoto inaad jirkaada iyo badankaada ku anfacdo yaa ka tagtay bukligana waxaa ka tagtay tarku lixsaan ila alkhalqi bimaalika dadka inaad ixsaan iyo wanaag u samayso maalkaadana ixsaan ugu samayso yaad ka tagtay labadaasna waxay ka midaysan yihiin mid walba waa tarku lixsaan cila alkhalqi oo loo ixsaan falo marka midna waa xagga xoogaadii baad dadka ka hakratay midna xoolahaadi baad ka hakratay wey wadayci dayni dayntii oo iga badata dalcu dayn waxaa weye hiqalahu wa shidatuh daynta culayskeeda cuslayso dayntu waa culays waa xuquuq waa wax maaratay aad iyo aad u culus waqalabat irijaal iyo ragga iga qaalib noqdo yani usalidmaun laga adkaanay oo mar walba maarata imaagaya oo dhibaato ii geysanaya oo iga xoog badanaya oo iga adkaanaya qalabat rijaal hadday dood noqoto iyo hadday dagaal noqoto iyo hadday maaratay wax kastaba waa uu laga adkaari taasna ilahi baa laga magan subxana watacaala qarabat rijaal duca waxaa weeyaan marka jaamica ah oo min jawaamici kelimi nabiy sala allahu aleyh wasalam ah oo ay tahay dadka muslimiinta inay bartaan oo ku ducaystaan allahuma ini acuudu bika min alhami walxasan walcajzi walkasal waljubni walbokl wadalaci dayni wagalabat rijaal ah, labalaba iskuu xiran tahay hadda kuwan labalaba iskuu xiran tahay alhamu iyo waxaa isku xiran alxasan alcajzi maxaa isku xiran alkasal aljubniyo maxaas ku xiran albukhl dalaci dayn iyo kalabat rijaal ayaguna de haddii deymaha dadka aad ku dhegto aad bixin weydo waa laga qaalib noqon waa lagu qaban soomo waa lagu qaban oo laga adkaanaya oo lagu saladmi ina lisaaxibi alxaqi maqaalan buu nabiga alayh salaam leeyahay qofka hadduu maal iyo xoolo kugu leeyahay de waa ku canaanan oo waa ku qabsan oo meel kugu dhegi waa kaa sheegan karaa waxba ha caroonin qala xadathana cabdالlahi بn cabdالwahab qala xadathana khaalid بn اxariثi qala xadathana cabdiرaحman الmascuudi can calqma bn mrtd can abi rabiicin qaala wuxuu yihi abi rabiicaasi saduuq wey qaala wuxuu yihi xadathana can abi hurayrata radi aلlahu canhu qaal kana min ducaaءi الnabiy nabiga ducadiisi waxaa kamid ah salى الlahu alيه wasalam inuu dhaho allahuma kfir lii ilahu ii dhaaf maa qadamtu waxaan hormarsaday oo dembi ah wamaa akhartu wixii aan dib marsaday yani ma facaltu min aلdunuub fi qadiimi الzamaan wama facaltu min aلdunuub fi awaakhir الzamaan yani waagii hore dhalinyarada ahayd bardoodinki aad samayn jirtay iyo haddood odayba tahadu weynaatay xumaanta aad la imaatay ee maalmihii iyo bilo iyo sanad ka hor aad ku dhacday intaasa waxay soo gelayaan maa qadamtu wamaa akhartu ay soo geli wixii hore hadda ka hor aan ku dhacay dhallinyaranimadaydi wamaa akhartu iyo waxaan sameeyey intaa nin weynba noqday wamaa asartu wixii aan siraystay oon hoos u iri oo dadka aynan igu arkin sarartu yani marka xagga dadka laga hadlayo wey wailaa ilahi subxana watacala laa takfa minhu khaafiya ilahi subxaana watacala asiru cindahu calaaniya wixii sir ah oo adiga aad sir kuo ah dadka aad ka qarinayso ilahi agtiisa calaaniya waa ka muuqataa waa mushaahad waa wax la arkayo wey waxa wey wamaa asartu waxaan dadka ka siraysto o dadku ay arkaynin oo aan sameeyo dembi ah iyo wamaa aclantu wixii aan muujistay oo dadku ay u arkeen iyo wamaa anta wixii adigu aad aclamu iga taqaana bihi mini ilah waxaad iga og tahay oo aniga intaan sameeyey aan iskaba iloob adiga ad iga garanaysa subxana wa tacaala a axsaahu allahu wanasuuh wax ilaahay uu koobay oo ilaahay uu og yahay oo inaga aan halmaanay oona garanaynin oo dembi iyo xumaan iyo macaasiya ah badan yaa badan wixii aan la imaanay waan iska iloobeynaba lakin ilahi subxaana wa tacala fi kitaabin cinda rabbi kitaab buu kusugan yahay ilahay una ka dhumaynin ouna halmaamaynin subxana wa tacaala inaka adigu anta adigu almuqadim baa tahay wlmuakhir baa tahay sifataani lilahi subxaana wa tacaala laba sifo ilahay leeyahay weye oo lagu tawasulayo waa tawasul anta almuqadim baa tahay wa anta almuakhir baa tahay marka almuqadim walmuakhir hadda munaasabada ayla leedahay ducada waxaa weeye ilaahu dembiga dembiga dhaafidiisu waa muqad waa taqdiim qofka in ilaahay kor uqaaday oo horeysiiyey oo dembigiisi dhaafay in dembiga lagu dhaafi waayeyna lagu dhaafi waayena waa taakhiir weeyaan marka labada wasfi saas usoo qaati anta adigu almuqadimu baa tahay liman tashaa qofkaad doonto ayaad hore maraysaa oo darajadiisa kor uqaadaa oo ciziya sharaf siisaa wa anta almuakhiru qofkaa doontana adaa dib u dhiga oo camalkiisii intaa la aqbali waayo dembigiisa la dhaafi waayo ayuu mutaakhir dib jira ku dhaqonaya oo naar iyo xumaan ku dhacaya laa ilaaha ilaa anta macbuud xaq lagu caabudana ma jirto ilaa anta adiga mooyeene towxiidkii buu ku khatimay nabiga sala allah aleh wasalam maxaa yeelay tawxiidku waa waxa ugu fadli badan ee ad ilaahay lagu baryo ee ilaahay loogu tawasula subxaana wa tacaala afdal ducaa ducaa carafa wa afdal ma qultu laa ilaha illa allah waa la isku xiray ducadii iyo muxuu ahaa tawxiidkii laa ilaha ilaa anta xadiis saxiixa weeyaan saxiixu ligayrihi naam ninka abu rabiic saduqa ku jira laakiin duruq kale ayuu leeyahy xadiidka oo axmed binu xambal iyo duruq kale ayaa ayaa jira axmed soo saaray naam xadii abu muusa alashcari oo soo socday iyo xadiis ibn cabaas oo cinda ku sugan iyo xadiis badan baa xoojinaysa xadiidkan naam naam ya sheekh muxuu leeyahy lafdigan ma aha dee waa lafdiga kalen ishaareyna ee eh, min xadiidi ibn cabaas kan waa xadid abu horeere moogtahay min xadiidi ibn cabaas buhaari ku sugan yahay naam marka waa macnihiibu kasoka qaat soo qaatay qala xadathana cmr bn marzuqi qala akhbarana shcb bn xajaj an abi isxaaqi an abi laxw salaam an cabdillahi bn mascuudi radi allahu canhu qaal kana nabiyu sala allahu alيyه waslm nabigu wuxuu ahaa yadcuu kii ducaysto oo dhahaa allahuma ini asaluka alhuda wاlcafaafa wاlghina ayuu dhihi jir allahuma alhm ini asaluka alhuda wlcafaafa walghina qaala asxaabuna waxay dhaheen an camr waxay ka wariyeen watuqa watuqa marka alimaam buhari wey asxaabuna waxaa leh marka riwaayadaas way jirtaayo watuqa marka waxay noqon afar bay noqon allahuma ini asaluka alhuda hanuun baan ku weydiisanaya alhidaaya hidaayada labadeeda nooc ba soo gelaya labadeeda noocna waxaa lagu soo xumbaaraa oo lagu aruuriyaa alcilmu naafic qofka cilmi naafica inuu ilaahay siiyo cilmi naafic qofku hadduu helo muxuu helay wuxuu helay alhidaaya binooceha binooceha labadeedii noocba hidaayada maxay noocyaheeda hidaayat dilaala iyo hidaayatu atawfiiq waay in ilaahay uu kutuso horta wixii hanuun iyo xaq iyo wanaag aad ku ogaan laheed cilmia inu ilahay ku baro waa hidaayatu dilaala waay inuu ilahay haddana camal falkeedii kuwaafajiyo hidayat tawfiiq wey labada lasku dara maxaa la dhahaa alcilmu alcilmu naafic baa la dhahaa labaduba yaa waayey yahuud iyo nasaara yahuud iyo nasaara waayey yahuud iyo nasaara maxay weysey hidaayatu dalaala weysey hidaayatu dalaala ayay weysada waladaaliin baa la dhahaayo waxba ayagoon garanayn rubaniyat tadacuha iyo ilahay ku caabudaanoo cilmi maba lahaba yahuudna maxay maxaa ku dhacay maxay waayeen hidaayatu dilaala cilmi bay leeyihin oo towrad baa lagu soo dejiya fiiha tibyaana kuli shay wax walbaba lagu caddeeyey tibyaana kuli shay wax walba lagu caddeeyey laakin maxaa ka maqan tawfiiqdii baa ka maqan marka cabadullaha ilahay bay ku caabudeen yani tarakuu cibaadat allahi subxana wa tacala an cilmin cibaadadii ilahay bay waxay ka tageen aqoon ayagoo ulao garanaya ayay ka tageen way ah, qarinaya wax alla waxay garanayeen oo nabi maxamed kamid yahay aladiina aataynaahum lkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaahum ayagoo garanaya haddana qariyeen marka cilmigii iyo shareecadii yuxarifuuna alkalima can mawaadicih marka waxay leeyihiin waxaan diinta ilahay kamid ahayn waxay leeyihiin hada min cindi illah wama huwa min cindi illah waxaan ilahay diintiisa kamid ahayn ma soo geliyeen marka labadoodaasi waxay ku dhumeen labadii hidaaya labadu way waayeen oo cilmigina way waayeen baaliinta kuwana cilmi waa haysteena waxay waayeen tawfiiqdi way waayeen hidaayatu dilaala labadaba qofkii la siiyana cilmi naafica la siiyey waa kuwa ilaahay u nicmeeyey aladi ancamta calayhim kuwa ilahay yiri wey kuwa ilahay u nicmeeyey wey siraad aladiina ancamta calayhim kuwa ilahay u nicmeeyey oo ah min annabiyiina wasidiiqiina washuhadaa wasaalixiin waxasuna ulaaika rafiiqa kuwa in lagu rafiiqo o la raaca wadadoodina waxaa weye tacalamu lcilmi annaafic walcamalu bihi wey in cilmigii la barto lagu camal falo ayaa <clears throat> hidaayada lagu helaa marka nabiga alayh isalaam u ilahay kaweydiisanaya allahuma inii asaluka alhudaa ilahu hanuun baan ku weydiisanaya walcafaafa cifa iyo dhowrsanaasho cifatu nafsi oo qofka uu ka tanazuca maa laa yubaax walkafu canhu qofka inuu ka dhowrsado iska ilaaliyo waxaan banaanayn oo idil carabkiisa iyo farjigiisa labadaasa ugu sii weyn oo nabiga alayh salaam uu yiri yaa xifdinaya maa bayna lixyeyhi gabadiisa lafkar waxa udhexaysa carabka wamaa bayna fakiireyhi labada bowda waxa udhexeeya farjiga ninkii xifdiya adman lahu ljana janna ma damaana qaadi ayuu nabiga aleyh isalaatu wasalaam dhinaca salbiga markii laga hadlayay waciidka laga hadlayeyna nabiga alayh salaam muxuu yihi dadka waxaa ugu badan cadaab ay ku galaan muxuu ahaa alfamu walfarju wey alfamu walfarju afka iyo farjiga marka walcafaaf cifa iyo dhowrsanaashaa ilahay ku weydiisanayaa walghinaa baan ilahay ku weydiisanaya hina nafsi waxa ilahay ku siiyey inaad ku qanacdo ku raalli noqoto alxamdulilah tiraahdo ziyaado ilahay ka barido taas weyaan waxba aadan w kaa maqan aadan maarata raadinin oo indhaha utaagin oodan iloobinba w ilah ku galay cifatu hina nafsi wey wa qaala asxaabuna nacmal watuqa iyo alla ka cabsi taqwada waxay soo wada gelaysa arrimahaas o dhan ba soo wada geli alhuda walcafaaf walghina intaba taqwadu waa ismiga jaamica wey imtithaal awaamir illahi wa ijtinaabi amarka ilahay oo la qaato iyo xumaantoo laga tago ayaa taqwo la yihahda iyo dhowrsanaansho xadiid saxiixa weeyaan muslim baa fi saxiixihi kusoo saaray xadathana bayan qaal xadathana yaziid qaal xadathana jurayriyu can humamata bn xasan xasnin qaal samictu shaykhan baan maqlay oday yunaadi dhawaaqaya bee calaa sawtihi sawtkiisa u koray kor u qaylaya wuxuu leeya allahuma inii acuudu bika min ashari laa yakhlituhu shayun saasuu leeya allahuma inii acuudu bika ilah waxaan kaa maangelaya min ashari shar baan kaa maangelaya oo laa yakhlituhu shayun wax dheehiba unasi jirinba shar maxdi ah salbi maxdi ah shar aan khayrba lahayn oo un mutaxan qofka inuu la socdo leanna qofka hadduu shar ku dhaco haddana khayr la imaado oo khayr wuxuu la imaanaya khayrna iskaga dhex jirto wuxuu dhaamaa ka shar mooyaane aan khayrba la imaanaynin buu dhaamaa laa yakhliduhu shay wax dhehi u jir qultu waxaani man hada sheekh waayo sheekhan dhawaaqaya qiila abu darda abu darda wey min afqihi saxaaba min fuqahaai saxaaba ayuu kamid ahaa radia allahu canhu ardaa wa min cubaadihim kuwa cibaadada badanna wuu kamid ahayo laakiin salmaan alfarisi walaalkii oo soo booqday salaadiisii iyo soonkiisii iyo cibaadadiisii uu marka kala hadlaayey xadiis saxiixa weeyaan oo ibn abi shayba dariiq kale kusoo saaray qala xadathana cabdالlah bn mحamedi qala xadathana abu camir الcaqdi qala xadathana isrاil can mza can cabdillahi bn abi awfa ana الnabiya salى الlahu alيه wasalam kana yaqul wuxuu dhihi jiray allahuma طahirnii ilaahu iطahir bthalji baraf iyo wlbaradi biyo qabow baradka waa yaxniga la dhahaa wlmaa bardi biyo qabow macnaha waa waxaa loola jeedaa dembigii iyo waxaa laisku shabahayaa wasakdii maxsuuskeed ee xisigeed wasakdan xisigeehe la arkaayo marada wax kaa gaadhay jirkaa wax kaa gaadhay wasak baa kugu taala nijaas baa kugu taala ku martay maxaad u baahan tahay biyo inaad ku dhaqdo ood ku nadiifiso ayaa ubaahan tahay dayib marka biyaha wasakda lagu dhaqaayo midda biyaha qabow iyo biyaha kulul bay culamada qaar waxay dhaheen biyaha kulul baa kaga haboon in wax ay zuuliyaan maxaa marka biyo qabow kuwan loo yiro lagu shabahay waxay leeyihiin dembiga qofka markuu ku dhacaayo iyo macaasidu waxay wadataa xaraara kuleel oo ka bilaabanaysa murugta qofka uu murgaayo markay xumaan ku dhacdo xumaantaas uu ku dhacay darteed iyo waxa qofka uu gaadhsiinayo oo naar iyo cadaab ee dembiga iyo macaasida ka dhalanaya marka naarta ayada ehe mudmarka ehe meesha ku jirta ee sababta dembiga qofka uu la imaaday ah asalka dab waxaa lagu waxaa lagu damiyaa biyo biyaha markaas xaraaradaasna waxaa qaboojin kara inay qabow yihiin biyaha iyo inay kulul yihiin biyaha qabowga xaraarada iyo kuleelka yaa kaga haboon biyaha kolol halkaasuu qaarkood ay ku luqluqeen allahuma ahirnii bithalji walbardi walmaai lbaaridi kamaa sida yudaharu thawbu danasu sida loo dahiro athawbu marada thawbkii adanasu ee daniisu wasakdahaa min alwasakhi si looga dahiro kamaa yudaharu thawbu min adanas riwaayo kale tan laaanta sifay noqotay kamaa yudaharu thawbu danisu marada wasakdaa sida looga dahiro min alwasakhi marka wasakdiga ku taalay danas iyo wasaq iyo daran saddexda waa isku macno addaran wadanis walwasaq isku macno wey wasaqda si looga dahiro maradoo kale ilahu nooga dahir yani mubaalaqada iyo cinaayada iyo ihtimaamka la siinayo marada in wasaqda laga zuuliyo oon laga hadhaynin intay marada biyaha lagu shubay ay mutaqayir yihiin oo biyuhu ay doorsoon yihiin maradaa wasaqda ku jirta ayaa la ogaani waana daba socon ilah biyaha caddaadaan sidaas kale ilah cinaayo noo siiyo dembigaana waxba ka tegin oo naga baabi'i wey uma yaquulu wuxuu dhihi jiray allahuma rabbana laka alxamdu waa markii dee samic allahu liman xamida layihaahdo rukuucda laga kaco ayay iska leedahay allahuma allow rabbanaa rabbigaanow laka adigun baa iskale alxamdu xamdi mila samaai cirka muggeed wa mil alardi dhulka muggiis wa mila maa intaa doonta muggiis oo min shayin shay bacdahu bacda asamaa waalardi samada iyo ardada kadib wax allaala wixii adigaa doonta muggood oo xamdi ah ayaad ilaah xamdisan tahay oo mahadsan tahay haddii jus jurm loo yeeli lahaa oo mujasam laga dhigi lahaa xamdiga iyo maaratay eh, mahadnaqaan kugu mahadinayno wax samada iyo ardada iyo wax walbaba buuxiya ayaad ilaah xamdisan tahay wey marka waxaa la dhahaa adducaa almudacaf alxamdu lmudacaf weeyaanoo xamdiga oo la laalaabay maxaa arki doonaa xamdan kahiira maan arki doonaa alxamdu lilah inaad tiraahdo iyo inaad tirahdo mil asamaawaati wa mil alardi iyo alxamdu lilah xamdan kahiira kaasaa kasi kasii ajir badan oo kasii fadli badan maxaa yeelay tadciif baad ku samaysay iyo laalaab xadiidku saxiix weeyaan qala xadathna cmr bn marzuqi qal akhbarana shucba bn xajaaji qaal xadathna thaabit bn aslm an anas bn maliki ana الnabiya salى اlahu alيه wasalam kaana yukthiru wuxuu badin jiray an yadcuwa bihada ducaa ducada inuu ku ducaysto allahuma aatina ilahu nasi fi dunya xasanata nasi wa fi aakhirati aakhirana xasanatan xasana nasi waqinaa cadaab annaar naarta cadaabkeeda ilahu naga badbaadi adun baa awooddaa iskale oo naarta naga badbaadin kare qaala shucba wuxuu yihi fadakartu liqataada qataada bnu dicamaan u sheegay oo asagona haabit ka wariye faqaala kaana anas qataada anas ka wariye kaana anas yadcuu bihi waa ku ducaysan jiray walam yarfacu muuna koryeelise anas binu malik radi allahu canhu muuna koryeelin isagoo marfuucan waa jira oo xadiidku eh, maarata saxiixa oo thaabit oo marfuuc ila nabi sala allah alay wasalam riwaayata thaabit can anas ah oo markuu anas ducaysanayo ducadan ku ducaysan jiray wax kale nabigun u koryeeli jiray marka isagoo marfuuca waana inoo imaan doonta xadiidka dariiq kale oo nabiga loo koryeelay alayhi salaam ducada rabbana aatina fi dunya xasana wafi lakirati xasana inuu ku ducaysan jiray oo nabiga alayh salaam ducadiisa ugu badan ay ahayd qala xadathana musa qala xadathana xamad yani bnu salamata can isxaaq bn cabdillahi bn abi alxa can saciid bni yasaarin can abi hurayra kaana wuxuu abi hurayra radi allahu canhu kaana qaala wuxuu yihi kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam yaqul nabigu wuxuu dhihi jiray allahuma allow inii acuudu bika ilah waxaan kaa maangelaya min alfaqri baan kaa maangelaya faqiirnimo walqila baan kaa maangelaya qiladaasi faqriga way ka caamsan tahay wax yaraan cilmi yaraan awlaad yaraan xoolo yaraan xikmad yaraan walqila ilahu yaraan baan kaa maangelaya yana waxaa dhamaystiran ee badan baa ilahay laga baryaa subxaanahu watacaala ayib wadilati baan kaa maangelayaa dullow qofka uu dulloobo oo ihaano iyo madalo ay ku dhacdo kaan yaqaca fi lmacaasi inuu qofka macsiya ku dhaco oo dembi ku dhaco waa dilla dilla wey ihaano wey a qofka markuu casiiska yahay waa markuu daacada ku jiro oo alla taqwadiisa ku jiro oo xumaanta iska ilaalinaya casiiz wey laakiin markuu dembi iyo macsiya ku dhaco markaaba dulli baa fuulaya ihaana fuulaysa karaamada ka tegeysa waman yuhin illaahu famaa lahu min mukrim ihaana ku dhacaysa karaama markuu ka tegi wa acuudu bika ilah waxaan kaa magangelaya an adlima inaan dadka dulmiyo ow udlama ama laydulmiyo oo inaad dadka dulmiso dhaalim qofka uu noqdana de waxa weeyaan dhulumaatu yowma alqiyaama maalinta qiyaama mugdi bay ku noqonaysaa dulmiga suu nabiga sheegay alayh isalaatu wasalaam gardaradu qabriga mugdi iyo qofka yuu ku noqoni oo qiyaamaha mugdi ku noqoni ducada qofkaas aad dulmisayna waa ku habaari karaa waa kugu dhici kartaa ilaahayna wuxuu xarimayba qofka u ku dhacay in allaha xarama ulm ini xarabtu ulma calaa nafsi wajacaltu baynakum muxaraman falaa tadaalamu aw udlama in lay dulmiyo in lagu dulmiyo iyaduna xanuunkeeday leedahay oo qofka xanuun la mariyo oo walbahaar la mariyo oo dhibaato loo geysto maalkiisa oo naftiisa loo geysto oo cirdigiisa loo geysto intaba iyaduna dhibaato iyo xanuun wey waa ducadii nabiga markuu guriga ka baxayo uuna amray waana baray sala allah aleyh wasalam in lagu duceysto yay qeyb ka tahay ducadan dambe maxay ahayd mark markii guriga laga baxaayo maxaa lagu ducaysaa bismi illaahi a bismi illahi tawakaltu cala allah laa xawla walaa quwata ila billah allahuma inii acuudu bika an adila aw udala aw adlima aw udlama aw azila aw uzalla aw ajhala aw yujhala calay oka duca fiican waay ah, shaydaan waa maalintaa waa laga xidhi shaydaan maalintaa waa laga xidhi ah, halkaas weliba wadadaada ma soo maray aggaa soo mari saas sarsalku saa usocon marka malaaigta shayaadiinta kale markay arkaan bay dhahayan warya maxaa kugu dhacay ah. horta aan dhamaystira intaa markii uu yihahdo qofka malag baa hadlaya maxaa laleeyahy laqad wuqiita hudiita wuqiita ukufita saddex wey sooma hudiita waa lagu hanuuniyey wuqiita waa lagu ilaaliyey ukufita waa lagu kaafiyey saasa laleeyahy shaydaankiiba markaa aan ninkiiba aan shaqadii loo diray qabanaynin oo aggaa socdaa la arkay shaydaanka la arkaya markaas wa aq u dhacay <clears throat> markaasu wuxuu leeyahay maada asnac min rajulin qad hudiya wa kufiya wa nin la hanuuniyey oo la kaafiyey oo la ilaaliyey maxaan ka qaban karaa a shaydan fir tabardaridiis ina kayda shaydaani kana daciifa tabardaridiisa firi intaas wey tabarta dhan ee shaydaan intaasa ku filan laakin marka hore wuxuu ku dadaali inuu kusoojiyo mashquul kuu rido maskaxda meel kale aadsiiyo buuq kugu furo buuq kugu furo natwaaga kaa tagsiiyo natwaagi yuu kaa tagsiini markaas adee arkaysa adoo meeshan daaruculuum fadhiya adoo ducada akrisanin <laughs> gurigi o dhan intaad soo socoto o dhan wa ku halmaansiini nasal allah asalama walcaafiya nacuudu billahi min ashaydan min ashaydan raj allahuma ina nacuudu bika min hamazaatih shaydaan nacam wa nacuudu bika an yaxduruun nacam ducada lagu ducaysta kamid tahay rabbi acuudu bika min hamazaati shayaadiin wa acuudu bika rabbi an yaxduruun nacam marka horeba inuu kusoo xaadiro oo kasoo qayb gal ilahi laga watacaala waauudu bika an adlima udlama saxiix wey xadiidka qaala xadathana maxamed bin abi bakr qala xadathana muctamir bnu sulayman can laythin layth ibn abi sulaym baa la dhahayo suduuqun qad ikhtalada fi aakhiri cumrihi falam yucraf xadiiuhu lama garanin faturik ah, suduq bu ahaa marka hore xoog badnayn haddana wuu isku darmaday markuu isku darmada qofka mukhtaladka u noqdo <clears throat> haddii qabla alikhtilaat intuu isku dardarmanin cilmigiisii dad ka qaaday hadday jiraana la garanayo oo wixii laga qaaday qabla ikhtilaadna la garani wixii kalena lakala sooci karo intii qabla ikhtilaada waa la qaadan karaa laakiin haddii isku darmadaan oo war intuu isku darmaday sheekha mise waa intu isku darmanin lakala garan waayo waa qoriyo qiiqiis la tuura qoriyo qiiqiisba waa lasla tuuraa marka ayada warnabi waxaan ahayn intaad ummadda soo dhexgelin lahayd aayar ninkaas wadaadkaasi wixiisa o dhan malafkiisa o dhan baad falaabi malafkiisa o dhan ba melad ku xidhaysaa ah, layth bin abi sulaim can thaabit ibni cajlaan can abi cabdiraxman can abi umaamata radi allahu canhu qaal kunaa waxaanan cinda nabiy nabiga agtiisa alayh salaam fadacaa biducaain kathiir duca badan buu nabiga ku ducaystay laa naxfaduhu aanan xifdinin ducada suu nabiga ubadinayay fiiri alayh salam wahuwa rasuul llah wa huwa allahu danbahu ma taqadam minhu ma taahar dembigiisa hore kii dambaba ilahay waa dhaafay maca dalika kaana yukthiru ducaa marka taa waxaa weeyaan waa cubudiyada iyo tadalulka iyo khuduucda iyo khushuucda iyo bihbihinta iyo adoon ilaahay maarata u baahan ayuu muujinaya nabiga sala allah alay wasalam inuu yahay marka duca badan oon xifdin weynay fara badan hal mar haddee duca badan hadii lasii daayo lama xifdin karo faqulnaa waxaan idhi dacawta biducaain ducaad ku ducaysatay nabiga laa naxfadu aanan xifdin karin dhammaanteed faqaala nabiga wuxuu yihi saunabiukum waxaan inii sheegayaa bishayin shay iyo duco yajmacu kulminaya dalika ducadaasi kullahu dhammaantiis lakum idinka idii kulmin ducadaasoo dhan waxa idii kulmin baa ina bari waxaad tirahdaan allahuma inaa nas'aluk ilah waxaan ku weydiisanaynaa mima sa'alaka nabiyuka nabigaada wuxuu ku weydiistay muxamaduna sala allahu aleyh wasalam wanastaciidu bika waaan nastaciiduka waxaan kaa magangelaynaa mima wixii uu istacaadaka kaa magangalay minhu xaggiisa nabiyuka nabigaadi muxamaduna sala allahu aleyh wasalam allahuma anta almustacaan ilaahu adigaa lagu kaalmaysanayo oo kaalmahan kaa dalbaynaa wa calayka albalaa gaarsiinta dhex korkaadu ahaaday gaarsiinta meesha aan hiigsanayno iyo madluubka aan dalbayno iyo waxaan doonayno inaan gaaro xaggaad uka had adun baa gaarsiin kara adun gaarsiin kara a walaa xawla xeeladna malihin aan kaga taxawulno xumaanta oon kaga cararo walaa quwata quwana ma lihin aan nafciga kusoo jiidano ilaa bilaahi ilaahay mooyaane iyo waafajintiisa aw kamaa qaala qaala wuu yihi sidaasi ow amase kamaa qaala siduu yihi oo kale daciif weeye xadiidka oo leyt bin abi sulaim baa ku jira laakin ducadaasi in nabiga alayh salaam allahuma ina nasaluka ma salaka min nabiyika maxamed wanastaciiduka ma istacaada in la dhaho ducada waa thaabit way sugan tahay way sugan tahay oo duruq kale ayay ku timid qala xadathana yaxya bn bukayr qala xadathana leyth an yaziid bn اlhaadi an cmr bn shucayb an abi an jadi cabdالlahi bn cmr bn caas wey jadkaas qaala wuxuu samictu nabiya nabiga alayh salaam baan maqlo yaqulu leh allahuma inii acuudu bika ilah waxaan kaa magangalaya min fitnati lmasiixi masiix ki isha masaxnaa ishuu leeyahay addajaal ee haddana beenta badnaa masix dajaal baa lasku dhaaman ka tarkiibkaas wa acuudu bika waxaan kaa magangeli min fitnati naar naarta fitanteeda iyo wixii lagu geli lahaa lagu cadaab geli lahaa lagu fidnoobi lahaa xadidku xasanu saxiix weeyaan qaala imaamu الbukhaariy raximah الlah xadathana axmed bin yunus qaala xadathana abu bakr can nusayr ibn abi ashcaf can cadaa ibni saa'ibin can saciidin qaala wuxuu yihi kaana ibn cabaas wuxuu ahaa radi allahu canhuma yaqulu ki yihaahda allahuma allow qanicnii qanicnii igu qanacsii bimaa waxa aad rasaqtani igu arsuqday qanaacada ma dadka isku dhaafay baahida uma soo afjaranto qanicnii igu qanacsii bimaa rasaqtanii waxaad ugu arsuqday alxamdulilah intaan dhaho ku qanco waxaa dadka inta intaan haystaba dadka inay haysanin inana dadka qaar haysanin ba aan arko ku ku qanca iga dhig wabaarik ilaahu barakee li aniga i barakee fiihi waxaad isiisay wakhluf calaya ii khaliif noqo kula qaa'ibatin wax kastoo naga maqan ilaahay ou khaliif nooga noqo anta saaxibu fi safar waalkhaliifatu fi lahl Ah, allahuma ajurnii fi musiibatii wakhlufnii khayra minha fallah huwa alkhaliif subxaanahu wa tacaala wakhluf calaya khaliif iga noqo oo adiga ii ilaali o ii xifdi kula kaa'iba wax kastoo naga maqan ama xoolo ama caruur ama dad ama dad naga maqnaa wixii maqnaa ilah khaliif bikhayr khayr khaliif nooga noqo khayr iyo wanaag ma ilahu kaa filanaynaa war wanaagsan ilah xaggaada aan ka hello aan maqallo xadiidku daciif mawquufan waruwiya marfuuca isagoo marfuucana waa la wariyey wqad saxa hada mawquufan cala ibni cabaas waruwiya marfuuca ibn cabaas isagoo mawquufana waa ka asaxay isagoo marfuucna waa la wariyey qaala xadathana musadad qala xadathana cabdulwaarid can cabdilcaziizin can anas bni maliki qaal kaana akhara ducaai nabiy ducada nabiga calayh salaam waxaa ugu badnaa inuu yihaahdo allahuma aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaaba naar waa midii mar dhow qataada uu lahaa man rafachu anas muna koryeelin isagoo marfuuca waa kanoo nabiga alayh salaam ducadiisa ugu badan bay ahayd allahuma aatina fi dunya xasana wafi laakhirati xasana waqina cadaaba naar inaad tiraahdo marka waa duca aad iyo aad u qiimo badan oo jaamica ah. adduun iyo aakhara waxba kaminay tegin adduun iyo aakharo waxba kaminay tegin nafci aad rabto inaad heshay iyo dur aad ilahay ka magangelaysana waxba kamina tegin ah, rabbana aatina fi dunya xasana xasanadaasi adduunka o dhan ba wax alla wixii wanaag adduunka rabto dhan ba soo geli maxaad rabtaa adduunyada caafimaad ma rabtaa cilmi naafic ma rabtaa owlaad ma rabtaa xoolo ma rabtaa maaragtay sharaf iyo sumca ma rabtaa rabbana aatina fi dunya xasana soo geleysa imraatun saalixa waa lagu fasira imraa saalixa islaan saalixa ahoo dhowrsoonoo adigana kaa maaratay xuquuqdaadi gudanaysa caruurtaadi u fiican fi dunya xasana soo geli wa fi laakhirati xasana iyaduna laga bilaabo sakaraatulmowtka qabriga siraadkii ilaa qiyaamihi waxo dhan ba way soo geleysa fi lakhirati xasana wanaagun inaad la kulanto waqinaa cadaab annaar naarta cadaabkeeda ilah nuga badbaadi intaa hore ay soo geli laheedo haddii fi xasana lagu siiyo naar waad ka badbaaday laakiin naartu waxaa weeyaan cabsida u weyn ee dadku qalbiga ay ku hayaan wey saas darteed ayada si gaara in loo ibraasiyo oo si gaara loo muujiyo oo cabsideeda la muujiyo darteed baa si gaara iyada loo sheegay waqina cadaaba naar naarta cadaabkeeda na badbaadi haddii saxiixaanka kusugan yahay qala xadathana xasan bn rabici qala xadathana abulaxwas an acmash an abi sufyaan wasmhu dalxa bnu naafic wayaziida yaziidkaas ibn aabaan baa la dhahaayo abu camr alqaas nin qaasi oo dadka qiseeye dadka wacdiy ayuu ahaan jiray zaahidna wuu ahaa lakin daciif matruuka wey daciifun matruuk ah, yaziid ibn aban abu camr alqaas aha way ka digi jireen dadka qisooyinka iyo mxuu ahaa dadka u sheegsheege qisooyinka sheegsheege en cilmi ku dhisnayn inta badan way ka digi jireen aha wax yar mooyeene waxaa badan qiila waqaaladoodii iyo waxaa la yiridooda iyo qisaska iska dadka un caamada lagu harowsanayo yaa ku badan taasaa ku badan mawduuc waxba ka jirin wayazida marka yaziidka marka waxbanama yeelayo waxbana yeeli maayo oo abu sufyaan buu ku cadfan yahay abu sufyaan dalxa bnu naafic can anas bnu malikin qaala wuxuu yihi kaana nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu ahaa yugfiru kii badiya an yaquula inuu yidhaahdo allahuma ya muqaliba alqulub allow allah qulubta gadgadiyo habit qalbii qalbigay waxaad ku sugtaa calaa diinika diintaada muqalib alquluub quluubta alla iyuu gadgadiyaa taqliibu lquluub daatada qalbiga ma ahee waa xaalada qalbiga wey axwaasha qalbigu bedbedelaya ilahi subxana wa tacaala wailaa qalbiga halkaasu iska jiifaa halkaasu iska yaallaa waa cadka iyo xumintaas mudqada ee meeshaa yaalla laakiin axwaasha iyo acraada iyo isbedelka ku dhacaaya ee kusoo dhacaaya yaa aad u badan waxaa lagu tilmaamay kariishati fi mahaabi riyaxi alarbac kariishati fi mahabi riyaax alarbac yani baarin baarinta soo ma taqaanaan baarinta shimbiraha baarintoodaoo kale ah oo taalla meel dabeeshu afarta geesba ay ka dhabanayso dabeeshu afarta gees baa ka dhaban oo kol xagga utixin kol xagga utuur qalbigu waa sidaas oo kale daqiiqad yar bal ee thaniya wax yar ayaa waxaa kusoo dhacaya intaasoo shee kuso dhacay haddadana ila hadlaysaan meelaha uga dhacaysa waa la goobi kara maaha marka nasal allah asalaama alcaafiya ilaahay markaa inuu xagga khayrka nagu sugo iyo muxuu ahaa diinta lagu sugo taa in ilahi laga baryo wey ah, yusbixu lmuminu yusbixu rajulu muminan wayumsi kaafira yumsi yumsi mumina wayusbixu kaafira yabiicu diina bicardi min adunya marka isbedelkaasa dhacay mar walbaba oo qofka waxaa weeyaan isagoo muslim aha gaal adana yaad arkaysa isagoo gaal ahaa isagoo islaamka waa fiicanya marka isbedelkaasa dhacay marka nabiga alayh salaatu wasalaam ilahi wuxuu weydiisanaya waana ducada ugu badan baheed isaguna yaa muqaliba alqulub allah qulubta gadgadiyow thabit qalbii qalbigeyga ku sub calaa diinika diintaada diintaada ilaah ku sub oo qof mu'minah oo nifaaq iyo kufri iyo sharki shi shaki iyo shirki midna qalbigiisa soo gelin <clears throat> iyo waswasa iyo <clears throat> shubahaad ka ilaali qalbiga anaga oo diinta kusug weeyaan naam qala xadathana aadam bin abiyaas qala xadathana shucb bn xajaaj qala xadathana rajulu min aslm nin reer aslamo yuqaalu lahu lila mazah qaala wuxuu yihi samictu cabdاllahi bn abi awfa baan maqlay can الnabiyi salى اla alay waslam isagoo ka warinayo anahu nabigu kaana yaqul wuxuu dhihi jiray allahuma laka alxamdu ilah adiga xamdi mahad iska leh xamdiguna waa ahanaa aljamiil lilahi biasmaa'ihi wa sifaatihi aljamiila lagu ammaano mil asamaawaati cerarka mugood iyo wa alardi ardada mugood mugeed iyo wa mila waxaa doonta mugiisa min shayin shay bacdu intaa kadib allahuma ahirnii ilaah dahir bilberadi udahir biyaha beledka la yihahdo yaxniga wathalaj baraf wlmaa ilbarid iyo biyo qabow allahuma ahirnii min adunuubi dunuubta ilaah iga ahir iga nadiifa iga dhaaf wanaqinii ilaahay idahir kamaa yunaqa thawbu labyadu marada cad sida looga dahiro min adanasi wasakda marada cad hadii waxaa loo sheegay waxaa weeye dee maryaha madow wasakdii bay qarsanayaan laakiin mara cad wasak ma qarsan karto wasakdii waad arkaysana kama hari kartid marka waad ka zuulinaysaa sidaas kale ilahay anagana dembigana udahir u dhaaf weeyaan xadiid cadiim wey xadiidku saxiixna weeyaan qala raximah llahu tacaala xadathana cabdاlgafaar ibnu dawuud qala xadathana yacquub bn cabdiلraxman can muusa bn cuqbata can cabdillahi bni dinar can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaal kaana min ducaai rasuuli illah ducadii nabiga alayh salaam waxaa kamid ahayd inuu dhaho allahuma inii acuudu bika ilah waxaan kaa magangelaya min zawaali nicmatika nicmada aad isiisay inay iga zuusho waxa zuuliyana waxaa kamid a tarku shukri lilah in shukriga laga tago lain shakartum laaziidanakum walain kafartum ina cadaabii lashadiid wey marka waxa weeyaan acuudu bika min zawali nicmatik nicmadaaday siisay ama mma muxuu ahaa cilmi aha ama maal aha ama awlaadaha ama caafimaad aha ilaahay hanaga zuulin haga zuulin marka nicmadu sideedaba waa sayd ba lihi annicmatu saydun wa shukruhaa qaydun washukru qaydun annicmatu saydun washukru qaydun nicmadu waa waadhi la ogaaranayey ilaahay uu ku siiyey gacanta kuu soo geliyey waadhe hadaad dabri weydo xidhan weydo ama gawracan weydo way kaa cararaysaa shukrigaas weeyaan marka waxaa kuu xidhay nicmada ayada aad ku helayso laba shay baa laga helaa shukriga oo nicmadii oo kuu sugnaatoon on kaa fakan oo kaa zuulin iyo iyadoo weliba ziyaado lagugu dalo siduu ilahay noo ballanqaaday subxaana wahuwa saadiq wahuwa laa yukhlifu lmiicaad subxaana wa tacaala acuudu min zawaali nicmatika nicmadaada inay zuushaan ilaah kaa maangalaya wa taxawuli caafiyatika caafiyadaadana ay naga wareegto caafiyadaada inaad maaratay na ilaalisay oo min kulli aafaad naga badbaadisay ilaahayow ow hanaga wareejinin caafiyada waxaa kamid a ah amniga iyo nabadgelya lagu noolyahay taxawul alcaafiya in ilaahay unaga nabadgeliyey amaan daro oo amaan ilahay uuna siiyey subxaanahu wa tacaala oo caafiyadii bay kamid tahay iimaanka iyo islaamnimada kamid a ah caafiyada o ilahay shirki iyo kufriya gaalnimo naga caafiya naga ilaaliyey marka ilaahay nicmada aadna siisa caafiyada ilahu hanaga wareejinin taxawul wa fujaati niqmatika balaayadaada kadaan ilah kaa maangelaynaa aafa samaawiya min allahi ka imaatay oo qofka markuu almar ku habsato ku dhacda oo fujaa kukadisa fujaati niqmatika niqmadaada iyo qadabkaada iyo caradaada iyo cadaabkaada kadadiisaan kaa maangalnay wa jamiici sakhatika caradaada dhammaanteed baan ilah kaa maangelaynaa marka xadiidkaasna waa xadid cadiim wey saxiix weeyaan muslimna waa soo saaray fi saxiixi buu kusoo saaray qaala raximah llahu tacaala baabu ducaa cinda algaythi walmadar in ilaahay la baryo cinda alkaythi roobka marku uu da-ayo walmadari roobka waa isku macno weeyaan kaydkaa saarsiyo badan xadahanaa khalaad bnu yaxya qaala xadahanaa sufyaan can ilmiqdaam bn shureyx ibni hani an abihi aabihi shureyx ibnu hani can caaisha radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana rasuulu llah rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaa idaa raaa shayan marku idaa ra-aa markuu arko naashian ay saxaaba naashia daruur soo dhalatay oo tu kala raadsanaysa duraha tubaa soo bixi tu kala u way ballaaran korkaada imaan markaasay farqiyaha ilahay sii usii dayni biyihii baa fakanaya marka idaa ra'aa markuu arka naashiyan dabeel dhalatay oo bilaabatay fii ufuqin jiho min aafaaqi samaa samada jihooyinkeeda iyo dhinacyaheeda kamida durur kasoo bilaabatay taraka camalahu shaqadiisa waa joojin jira wain kaana fi salaatin salaad baa ku jire salaada sunada loo jeeda waajibka waa la wadaayo lagama tegaayo ee markii salaadii sunada uu watay xataa u yarkaadin jiray uma aqbala wuxuu qaabili jiray caleyhi cala saxaab naashiadii daruurtii bun deena qaabili oo uu fiirini xaalkeeda isagoo ilaahay ka magangelaya sharteedii oo ilahay cadaab ka magangelaya fa in kashafahu allahu hadduu ilaahay faydo oo daruurta ayadeeda ay kala faydanto o meeshiiba ka baaba'do xamidallah ilahay buu ku xamdini maxaa yeelay haddaadan roob helin aafo ka badbaaday cudur inay aafo ahayd dabeel inay ahayd cudur eh, cadaab inuu ahaa ti ilahay waa kaa fayday fain kashafahu llahu hadduu ilahay faydo xamid allah ilahay buu ku xamdinaya wain matarad haddayba roobayso oo wixii soo socdo roob uu noqdo oo doogiisi iyo biyihi waxaujeeda biyihiisi iyo daadkiisi la arko qaala wuxuu dhihi jiray allahuma sayiba naafica roob buuba noqdaye ijcaluu ka dhig ilaahayo sayiban ee madaran madar sayiban shumaayo oo naafican anfaca ilah noga dhig ila roob shumaayo oo da-ayo oo aafaa jira oo guryaha duduminaayo oo fayadaanaad iyo iyo daadad iyo muxua fatahaad keenaya oo xoolaha iyo dadkaba maarata halaagaya oo aan waxba soo saarayn oo cudurro wata intaba way jiraan oo waxaa jirtaa kuwa duufaanha jira marka taas ilah waa ka dhigine sayiba nooga dhig mid sumayo naafican haddana na anfaco wax noo tara saasuu dhihi jira nabig sala allahu aleyh waali wasalam sababta waxaa weeyaan nabiga alayh salaam daruurta ayada ah xagga mar walba nabiga alayh salaatu wasalam wuxuu jamcin jiray bayna alkhawfi waraja bayna alkhawfi waraja in raxmadda ilaahay uu la rajeeyo haddana cadaabka ilaahayna aamin laga noqonin oo makriga ilahay aan aamin laga noqonin oo wuxuu ka baqaya markay caaisha weydiisa tiri rasul allah dadku markay roob iyo daruur iyo saxansaxe iyo arkaan way farxaan oo yastabshiruun adigana murug iyo walbahaar kolaad guriga gasho kolaa masaajid gasho waad walbahaaraysaa waase markaasu wuxuu yihi maxaan ka ogaada wixii reecaad lagu halaagay o kale inay tahay reecaad baa waxaa qabsaday falamaa ra-ow caaridan mustaqbila awdiyatihim qaaluu hada caaridun mumtiruna markay arkeen caydhk oo guryahooda kusoo dhow oo xoolaha meshay daaqayeen waxuun kusoo dhow oo caydh aad moodo oo roobka markuu dee kugu soo dhow yahay waxaad qiiqi moodaa kasoo horeeya oo dhibicda dhulka ku dhacaysa iyo waxaaso dhan baa qiiq iyo sigaas ka kacaysa markaasa waxay dhaheen haadaa caaridun mumdiruna waa roob noo roobeynayo nagu soo soco nagu da-aya markaasa bal huwa ma stacjaltum bihi bal huwa ma stacjaltum bihi bal huwa ma stacjaltum bihi riixun fiiha cadaabun aliim bal waxaad dadejisanayseen lh hadaad wa sheegayseen cadaab kii weyaan ad dadejisanayseen waa cadaab aliima oo weliba tudamiru kula shayin biamri rabbiha wax kasta baabiinaysa markaa guryahoodii bas ma mesha kasoo ku soo haray hadaa bu ilahi waa dhigi subxana watacaala taasoo kalean ka baqayaa bu ilahi nabig sala allah aleyh wasalam khashyada iyo cabsida nabiga alayh salaam aksha naas buu ahaa wa aclamhum lilah dadka ka ugu cabsi badan buu ahaa nabi maxamed sala allah alay wasalam ilahay ka baqa aqoonta iyo ilaahay subxaana watacaala qudradiisa iyo sifaadkiisana aad buu yaqaanay baabu ducaa cinda almowti geerida agteeda oo ilaahay la baryo o la ducaysto xadathana musadad qaala xadathana yaxya can ismaaciil qaala xadathanii qays qaala ataytu khabaaba ibn arad wakaana waqad igtawaa waa isgubay sabca saxaabigaas wuu xanuunsaday toddoba dab bu isku dhifto waa isgubay ilan dabku daawadu kamid yahay laakiin waxa u dambeeya wey waxa ugu dambeeyey qofka wax kale hadduu waayo daruuro ay imaato ayuu isku daaweynayaa wa anhaa umatii can ilkayi waa ki yiri markuu nabigu sheegay calayh salaam in kaana shaya min adwiyatikum e, e, fa fii shurbati casalin wa ladcatin xajma mxuu ahaa fa shurbati casalin wa shardati xajamin wladcat naar ladcat naar riwaya kale ka fi naar saddexdaa shee wey malab la cabo iyo toobinka iyo dab la isku gubo markaasu wuxu wa anhaa umatii can ilkey wa anhaa umatii can ilkey yani waa nahyi oo laga fiican yahay waxaa isaga ah haddaad wax kale aad weydaysa waa isgubi kartaa nabiga saxaabadiisa qaarkood oo dhaawac iyo nabar iyo gaari waa gubay sala allahu aleyh waali wasalam waqad igtawaa wax wuu isgubay sabcan toddoba dab buu isku dhuftay wa qaala wuxuu yihi lowlaa ana rasuula اllahi salى اllahu aleyh wasalam nahaana hadduuna nabiga naga reebin an nadcuwa bilmowti mowt iyo geeri inaan ilaahay ka barino la dacwtu bi waan bari lahaa ilahay baan bari laha geeri ii keen baan dhihi lahaa fitna se saxaabi weyaan saxaabi jaliil radia allahu canhu addunyada baynu iskaga tago oo isaga fidnoobin ilahi subxaanahu watacala aakhira u oofsado ayaa ku ducaysan lahaa bule laakiin waa waa la nahiyey inaad tira ilahu idil aad tiraahdo manhiya canhu wey waxaad leedahay ku ducaysanaysaa allahuma axyinii in kaanat alxayaatu khayra lii watawafanii ida kaanat lwafaatu khayra lii ida kaanat ilwafaatu khayra lii haddii ilaahay nolosha khayr intaana inoole hadday geerida khayr igu jirtana ayana maaratay oofso saasuu leeyahay inta adduunyada intaad joogta khayr iyo wanaag aad kororsanayso inaa ilaahay uu cumriga kuu dheereya khayr kugu jiraa saa khayr kugu jiraa haddii kalena walmowtu raaxatu lii geerida inay raaxa ilahay kaaga dhigo oo aakhare ay ku fiican tahay wey oo adduunyada fitnadeeda aad dhaafto xadiis saxiixa ladacuut lmowt unbaa uu ka hadlay inuuna ducaysanin laakiin qofka markuu xanuunsan yahay waa qof mudar ah oo dhibaataysan xilligaana ducooyinka waa la ajiibaa aman yujiibu lmudara idaa dacaahu wayagshifu suu weeyaan oo xiliyahaas xaalatdiraarka qofku sugan yahay in ducada la badiya way fiican tahay baabu dacwaat nabiy sala allahu aleyh wasalam nabiga ducooyinkiisii ayuu ku saabsan yahay faraha badnaa qiimaha badnaa sala allahu aleyh waali wasalam